bsm illaahi الرxmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih وasxaabih ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiy raximah اllahu tacala baabu ma yaquulu xaala khuruujihi min beytih baabu bayaanin maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka xaala khuruujihi bixitaankiisa xaaladeeda min beytihi ou ka baxayo xaalka uu gurigiisa ka baxayo waxa uu dhahayo qofka qaala rawaynaa can ummi salamata radi allaahu canha wasmuhaa hindun umu salamo magaceeda hinda ayaa la yidhaahdaa ayb hinda bint umarya ayb ummahaatulmuminiinay ka mid ahayd abu salama ayaa qabi jiray oo ka dhintay nebigaa guursaday ka bacdi sala allahu calayhi waaali wasalam umu salama waxaan ka warinay way tiri ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min beytihi gurigiisa haddii uu ka baxaayo qaala waxa uu dhahayay bismi illaahi magaca ilaahay ayaan kaalmaysanaya tawakaltu cala allaahi allaan tala saartay oon taladeyda iyo umuurahayga u dhiibtay tawakulku waxaa weye alictimaadu cala allaahi maca ahdi ilasmaaq in asbaabta iyadoo la qaadanayo daliilaha la cuskado lagu tiirsado allaahuma innii acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelayaa an adilla min an adilla inaan dhumo ayaan kaa magangelaya on baadiyoobo ow amase udalla la idhumiyo ow asilla ama inaan simbiririxdo oo waddadii aan ka simbiririxdo ka leexdo ow uzalla ama la isimbiririxiyo sidaas waana badbi ow uzillana qaaraa badbinaya inaan aniga wax simbiribixiyo dad dhumiyo ow adlima ama inaan dulmi falo oon dulmiyo ow amase udlama la idulmiyo ow ajhala inaan jahli falo ow amase yujhala calaya korkeyga lagu jahli falo ayb jahliguna waa doqonnimo iyo qofka in si xun loola yacnii gardarada iyo wax lamidkaa ah. xadiisun saxiixun huwa xadiiun saxiix weyaan xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey wtirmidiyu wاnasaa-iyu wbnu maaja qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiixun ayb xadiidkan marka la baxaayo dikriga la akriya ayuu sheegaya haakadaa fii riwaayati abi daawuud abu daawuud riwaayadiisa dhexdeeda sidan baa ku sugan an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla wakada albaaqiy kuwa kalena waa lamid bilafdi tawxiid weyaan maxaa haray marka aw ajhala aw yujhala calaya waa bilafdi mufrad yan oo mufrad ah wa fii riwaayati tirmidii tirmidi riwaayadiisa acuudu bika ilaahu adaan ku magangelaynaa min annazilla annazilla inaan simbiri dhexan waa bilafdin sham wakadalika nadila wanadlima wanajhala sidaas bilafdi ljamci ayuu ku yimid riwaayada tirmidi wafii riwaayati abi daawuud abu daawuud riwaayadiisa waxaa ku sugan maa kharaja rasuululahi sal l salam nabiga ma bixin min beytii gurigeyga kama bixin weligii ilaa rafaca darfahu aragiisa ayuu kor yeelayay ila samaai samada xaggeeduu kor yeelayay faqaala wuxuu dhahay allaahumma inii acuudu bika wafii riwaayati gayrihi kaana idaa kharaja haddii uu baxo min beytihi uu ka baxaayo qaala wuxuu dhahay kamaa dakirnaahu sidii aan sheegnay wallahu aclam warawaynaa fii sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wاnasaa-iyi wagayrihim can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo yacnii idaa kharaja min beytihi gurigiisa markuu ka baxayo ay u jeedaaye bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billaah yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waa lagu dhowray wa hudiita waa lagu hanuuniyey sidaasaa la dhahayaa wa tanaxaa canhu xaggiisa waxaa ka leexanaya ashaydaanu shaydaankiibaa ka fogaado ka leexan xaggiisa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun ayuu yiri tirmidi zaada abu daawuud wuxuu ku daray fii riwaayatihi fayaquulu wuxuu dhahayaa yacnii wuxuu ujeedaa ashaydaana shaydaanku ujeedaaye lishayaanin aakhara wuxuu ku oranayaa kayfa laka sideebay wax kugu sugnaanayaan birajulin nin qad hudiya la hanuuniyey oo kufiya la kaafiyey wa la dhowray qof la dhowray oo la kaafiyey alla xaggiisa kaafin iyo dhowrid ka haysto maxaa adiga ku yeelan kartaa shaydaano shaydaankiiba shaydaanka kale ku dhahaya naga keenay leeyihin marka ninkan taban ubahaynay dhahayn kanna waa dikri labaad bismi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ilaa billah intaabaa ku helaysaa marka waa dikri marka aad u qiimo badan wax weyn baana ku jira isticaadana ku jirta oo marka isticaadaduna waxay ka mid tahay cibaadaadka anwaacdeeda waxyaabaha alla lagu caabudo waxaa ka mid a ama qasadkeenna innaga aan ilaahay ula qasdayno oon sidaa ku caabudayno waxaa ka mid a al isticaada magangalo ilaahay baa la magangalaa marka ayb isticaadaadka nabiga sal ly salam dhammaanteedna imaa nebiga wuxuu ilaahay ka magangelayey wuxuu alla ka magangelayay o dhan waxay ahaayeen shar shartuna waa dhibaato iyo asbaabta dhibaatada keeni lahayd warawaynaa fii kitaabay ibni maaja wabni sunniyi ibnu maaja iyo ibnu sunni labadooda kitaab waxaanu ku werinay dhexdooda can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min mansilihi gurigiisa haddii uu ka baxayo qaala wuxuu dhahay bismi ilaahay magaciisa ayaan kaalmaysanayaa attuklaanu tala saarasha cala allahi ilahay korkiisay ahaatay attuklaan waa masjid siyaabo kala duwane ku imaanayb ama ismu masder inay tahayna waa dhici karta waa ismu masder ayb tawakala iyo tawakalu tawakulan tafaculanay ku imanayay ku imaanaysaayb sida yani masder ahaanta an marka alif zaaid waxba ayaa ku jiraan ayb waa ismu masder bismi illaahi ilaahay magaciisa kaalmadiisa attuklaanu tala saarashadu calanaa ila korkiisa ahaata laa xawla walaa quwata ila billaah axaadiistan oo dhan marka isku dhadhow yihi macaanidaas waxaana ku jirta aan tilmaanay ayaa laga qaadanaya baabu maa yaquulu idaa dakhala beytahu baabu bayaani maakii caddayntiisiibu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa dakhala beytahu gurigiisa haddii uu galo idaa dakhala fii beytihi haddii uu galo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo bismi illaah wa an yuktira iyo inuu badiyo min dikrillaahi ilaahay xuskiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaaye wa an yusallima inuu salaamo ahalkiisa inuu salaamo dadka guriga joogo sawaaun waxaa isu mida kaana fi beyti guriga dhexdiisa ahaaye yaa aadamiyun bani aadam am laa mayuuna younan mar haddaa guri soo gasho assalaamu calaykum inaa iska tiraahda ama hala joogo ama joogo bismi illaah yaanaga assalaamu calaykum haddii aan la joogin waxau dhahay uu sheegi doona liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisaana u daliila faidaa idaa dakhaltum haddii aad gelaysaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiinna salaami adi dadkaaga naftaadun bay ka mid yihiin dabcan taxiyatan salaam min cind illaahi ilaagtiisa ka ahaatay mubaarakatan taasoo la barakeeyey taasoo dayibatan wanaagsan salaama cumuumaa ku jira hadaad guri gelaysan ama hala joogo miyaa la joogo salaan sameeya marka bismillaahi iyo salaan ayaa guriga lagu soo galaa iyo dikri fara badan dabcan oo xuska la badiyo siduu sheegi doono warawaynaa fii kitaabi tirmidiyi can anasin radia allaahu canhu qaal qaala lii rasuul llahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo idaa dakhalta haddaad u gelaysid calaa ahlika ehelkaaga fasallim salaan takun barakatan takun waxay ahaanaysaa salaamtu barakatan khayr calayka korkaaga wa calaa ahli beytika iyo qoyskaaga korkooda qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun ayuu yidhi ayb xadiidkanna marka waxuu tilmaamaya salaamta inay baraka leedahay oo markaad guriga gushid assalaamu calaykum adhaad intaad orod kusoo geli lahay ama hoodi hoodi intaad dheelayd <clears throat> ama xalla mala balli ma la baryey iyo seel la ahaay waxyaalahaas waxaa ka fiican markaad guriga gelayso bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullah kadib xalay ma la baryay iyo baabkeeda iska galataa barakada iyo khayrka iska qadinin warawaynaa sunani abi daawuuda can abi maalikin alashcariyi radia allaahu canhu wasmuhu alxaaris waqiila cubayd ayaa layidhi waqiila kacbun waqiila camrun intaba waa layidhi qaala qaala rasuulullaahi sala allahu alayh wali wasalam idaa walaja arajulu qofku haddii uu galaayo beytahu gurigiisa falyaqul ha yidha allahuma innii asaluka ilaah waxaan ku su-aalanayaa khayra almawladi gelitaan khayr badan wa khayra almakhraji dhixid khayr badan ayb ama makaanu gal khayr badan makaanu bixid khayr badan bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan walajnaa ku gelaynaa wa bismi illaahi magaca allaan kharajnaa aan ku baxaynaa wa calaa rabbinaa tawakalnaa rabbigeen korkiisa ana tala saaranay uma markaa dabadeed liyusallim calaa ahlihi ehelkiisa ha salaamo lam yudacifhu abuu daud abuu daauud ma daciifin muxuu ka wadaa marka alimaamu nawowi meeshaa abuu daauud isaga wuxuu yidhi wixii aan ka aamuso aniga wixii dacfi uu ku jira waa caddaynayaa maa kaana fiihi min dacfin bayantuhu wixii aan ka aamusana fahuwa huwa saalixun imaamu nawowi marka tiibu isaga socdaa laakiin abu dacuud sunankii kuma uunan daciifinin waa sax laakiin khaarija sunan su-aalaati abi cubayd alaajuri li abi daawuud wuu uga hadlay oo waxa uu tilmaamay nin ku jira oo maxamed bin ismaaciil bni cayaash laysa haakada buu laysa kadalika dacfi buu ku tuuray ninka sanadka xadiidkan werina laakiin nusqo dhanbau qabaa abu daawuudo noocaas axaadiis badanoo sidaa u wariyaa jirto laakiin wax u daciifin waa uga aamusay wax ay tahay maxamed ibnu cawf ka ka warinaya ayaa waxa uu yidhi kitaabka aabbihiina maxamed ibnu ismaaciilkan aabbihiis kitaabkiisii ayaan arkay taasuu ku xoojinayaa taa ayuu ku xoojinayaa xadiis markaa iska saxeex xasan xadiikan warawaynaa <clears throat> can abi umaamata albaahiliyi waxaanu ka warinay radia allaahu canhu <clears throat> oo sanadkeenu uga warinu ka wadaa wasluhu suday bnu cajlaan weyaan magaciisa can rasuulilaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal alaaatun saddex kulluhum dhammaantood daaminun alaaatun saddex alaaatun saddex kulluhum dhammaantood daaminun saaxibu damaanin waa kun loo damaanad qaado waa mid kastoo iyaga ka mida ah. cala allaahi alla korkiisa loogu damaano qaada casa wajalla in ilaahay agtiisa ay damaanad ka helaan ayaa la siiyey <clears throat> rajulun nin kharaja baxay haaziyan isagoo markaa duulaya fii sabiilillahi ilah jidkiisa ku duulayo casa wajalla fa huwa daaminun fa huwa kaas isagu daaminun saaxibu damaani weeyaan mid damaano haysto cala allaahi alla korkiisa xataa yatawafaahu intuu alla ka oofsanayo fayudkilahu ljanna uu ka gelinayo jannadii ow yarudahu ama uu soo celinayo bimaa naala maca maa naala wixii uu gaarayna lala qabo min ajrin ajri ah iyo wahaniimatin haniime ah kan labaad wa rajulun nin weyaan raaxa ila almasjidi masjidka uu caraabay oo masaajidka aaday fa huwa daaminun fa huwa isaguna daaminun saaxibu damaanin weyaan damaanka u saaxiiba damaanad mid u saaxiiba waa cala allaahi alla korkiisa ugu saaxiiba oo alla korkiisa loogu damaanay xataa yatawafaahu intuu ka oofsanayo alla fayudkilahu jannata uu geliye marka ou yarudahu ama uu celinayo bimaa naala maca maa naala wixii uu gaarayna qalaqan oo min ajrin iyo wahaniimatin ajir iyo haniima wa rajulun iyo nin dakhala beytahu gurigiisa galay maxamushaahidka wax meesha warajulu min dakhala beytahu gurigiisii galay bisalaamin salaam ku galay oo dalaq iska dhihina assalaamu calaykum salaam ku galay fa huwa daaminun isaguna damaan mid u saaxiiba weeyaan oo damaanad qaba cala allahi alla korkiisa subxaanahu watacaala xadiiun xasanun rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan ayuu ku weriyey wa rawaahu aakharuuna kuwo kalena way weriyeen wa macnaa daaminun cala allahi tacaalana ay saaxibu damaanin damaanadku u saaxiibo wdamaanuna damaan maxaa laga wadaa aricaayatu ilaalin waa lishay la ilaaliyo yani ninka ilaahayba ilaalinaya ilaaladiisu ilaalintiisu alla korkiisay ahaatee marka ilaalin ayuu haystaa kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo taamirun walaabinun fiiri daaminun taamirun laabinun isku wasni waa maaragta ay saaxibu tamrin taamirun marka layidhaha saaxibu tamrin timir nin saaxiib walaabinun marka meela saaxibu labanin famacnaahu anahu isagu fii ricaayat illaahi tacaala ilaah ilaalintiisa ayuu ku jiraa waa dhexdeeda markaas imaamu nawowi wuxuu yihi wamaa ajzala alla weynin badana haadihi alcaqiyata yani siintaan siintaan oo damaanad alla xaggiisa laga siiyo qofka alla weynin badanaa buu yii wamaa ajzala wamaa axsana waa siiqatu tacajub ay shay-un shayga oo cadiimun weynin badan ayaa ajzala haadihi alcaiya caiyadan weyneysiiye weyni badanallaahuma arsuqnaaha ilaahu nagu arsuq buu yiri ilaahu damaankaas qaanasi oo nagu arsuq taa marka waxay keenaysaa si aad u hesho inaad marka ugu horeysaba dabaqo gurigaaga aad soo gelaysa ayb oo aad dhisinkii iyo salaantii ay ku gasho ayb oo marka allahuma ini asaluka khayra almawlidi wakhayra almakriji bismi illaahi waladina bismi illaahi kharajna wcalaa rabbina tawakalna assalaamu calaykum waraxmat ullahi bayra wax weyn baa ku gaarayseed cilmiga in la barto faa ay leedahay hadda waxaan in intaan lagu helaayo ilaalin alla iyo ricaayo ilaahay iyo in lagu helaayo intaas ducada yartaa la akriyo iyo salaantaas la salaamo wixii guriga jooga haddaan la joogin xataa salaanta la sameeyo in intaan helayo ninka cilmi bartay unbaa fahmaya oo kitaabkan akristay iyo kutubta lamidka marka in cilmigii la barto wax yarna oo la yidhaahdo waxba kaa qaadanayni in waxweyn lagu helaayana in la ogaado <clears throat> warawaynaa can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhuma qaal samictu nabiya sala allahu calayhi waali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa dakhala rajulu qofka haddii uu soo galo baytahu gurigiisa fadakara allaha tacaala alla oo xuso cinda dukuulihi gelidiisa agteeda wa cinda dacaamihi cuntadiisa agteeda qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu dhahaa laa mabiita laa mabiita bariid lakum idinka idinma sugnaanin walaa cashaaa cashana idinma sugnaanin qofka haddii marka gurigiisa u gelaya alla oo xuso cuntadiisana oo bismillaahi u dhaho markaa soo gashay bismilah baa tiri markaaad ah, cuntada laguu soo dhigana bismillaah qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu dhahayaa laa mabiita lakum hoyad idinma sugnaanin makaanu hoyad walaa cashaa'ana idinma sugnaanin wa idaa dakhala haddii uu soo galo falam yadkur illaaha tacaala alla ounan xusin cinda dukhuulihi gelidiisa agteeda qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu dhahayaa adragtumulmabiita meelaad ku hoyataan ayaad haleesheen soo galaw waidaa lam yadkur illaaha tacaala alla haddii uunan xusin cinda acaamihi cuntadiisa agteedana bisinkii uu ka tago qaala wuxuu dhahayaa shaydaankii adragtum lmabiita hoyad ayaad hesheen wal cashaaa cashana waa laydinkugu daray meelaa ku hoyataan iyo casha ayaad hala hesheen rawaahu muslimun fii saxiixihi laska ilaaliyo shaydaan haddaad guri siiso oo ku hoydo cuntana aa ugu darto adiga unbuu ku dhibaya marka iyo qoyskaada warawaynaa fi kitaabi ibni summiyi can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allaahu canhuma qaal marka cabdullaahi bni camr bni alcaasiy ayuu yidhi ibn alcaasna waa la qoraa bilaaya biduuniya imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhaahdaa in ya-da la raaciya asax cabdulaahi bnu camr eh, bni alcaasiy la yihahda radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa rajaca min annahaari idaa rajaca haddii uu soo noqdo min annahaari maalintii ilaa beytii maalintii yani uu soo laabto ilaa beytihi gurigiisa uu soo laabtay yaquulu wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii kafaanii wa awaanii gurigii buu soo galay maalintii baa soo dhammaatay gurigii usoo hoyey markaasu wuxuu leeyahay alxamdu lilah allah amaanle aladii kafaanii allihii kaafiyey wa awaanii idumay oo meelaan gala isiiyey waay walxamdu lilaahi ammaan alle isugnaatay alladii acamanii allihii iquudiyey wasaqaanii iwaraabiyey walxamdu lilaahi ammaan alle i sugnaatay alladii manna calaya korkeyga ku galladaystay as'aluka waxaan ku su su'aalanaya an tujiiranii inaad iga magangelisid min annaari naar inaad iga magangelisid isnaaduhu daciifun weyaan xadiidkan isnaadkiisa waa daciif xaafidku nataa'ij afkaarka shaahid ba u keenay markaasu wuxuu yihi wasayatii lahu aslun saxiixun min xadiidi anas fii abwaabi alacimati ayuu ku iman doonaa Yeah. Okay. nataaijkii sidaabuu ku tilmaamay shaahid buu leeyahay cabdulqaadir arnaa u taxqiiqiisana saas uu leeyahay walaakin lahu shaahidun cinda bni abi shaybata wاlbazaar min xadiidi cabdiraxmaan bni cawf fahuwa xadiidu xasanun waana sidaas warawaynaa fii muwaطa'i maalikin imaamu maalik muwaiisa waxaanu dhexdiisa ku werinay annahu balaqahu inuu soo gaaray waa balaaqaadka imaam maalik balaaqaadkana waa la wasliyey oo badana waxaa aad u wasliyey ibnu cabdilbar waxyar mooyaane wuxuu markaa sanad u waayeyna ibnu salax baa qaar ku dardaray risaalo yar marka ka alifay warawaynaa fii muwaطa'i maalikin anahu balagahu waxaa soo gaaray annahu yustaxabu in la sunneeyo idaa dakhala beytan qofku haddii uu guri galo hayra maskuunin aan la deganayn an yaquula inuu yidhaahdo assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin guriga aan la deganayn qof joogin markaa gasho assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin ayb culmadana waxay ku sheegaan tafsiirada waxay tafasiirka aayadda faidaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyata min cindi illaahi mubaarakatan ayiba ayb ayb ibnu xajar marka nataa'ijul afkaarka isaga laftirkiisa uu kaga hadlay meeshaan ayb oo waxa uu yihi waqad ayb wuxuu tilmaamay jamaaca min ataabiciin ayaa sidan oo kale kasoo aroortay sida saciid ibnu mascuud uu weriyey cabdullah bin mubaarak uu weriyey bayhaqi shucabka uu ku weriyey nataa'ijku saasoo kale ayuu ku yiri ibnu xajar raximahullah baabu maa yaquulu ida istayqada fi lleyli wakharaja min beytihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquulu oo u dhahayay ida istayqada hadduu kasoo tooso fi leyli habeenba abeenka dhexdiisa uu soo tooso wa kharaja min beytihi gurigiisana uu ka baxaayo ayb waa laba waxyaabood hadduu kasoo habeenka dhexdiisa hadduu soo kaco habeenkii uu soo tooso ama gurigiisa u rabaa inuu ka baxo muxuu sameynaya yustaxabu lahu waxaa loo sameeyaa ida sayqada haddii uu soo tooso oo kharaja min beytihi gurigiisana uu ka baxaayo an yandura ila samaai samada guriga marka qolkii xataa haddaa kasoo baxo qolalka kasoo baxdo yani dayrkoo kala timaado salaad waxanaa tukata aa rabto way noqonaysaa yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa ida hadduu soo tooso wakharaja min beytihi gurigiisana uu ka soo baxo an yandura inuu fiiriyo ila samaai samada xaggeeda uu fiiriyo wayaqra'a oo akhriya alaayaati aayadihi alkhawaatima ugu dambeeyey min suurati aali cimraan suurati ali cimraan aayadihii ugu dambeeyey inuu akhriyo ina fii khalqi samaawaati walardi ila aakhiri suura nabigu saasuu yeeli jiray sal llahu alay wasalam abata fi saxiixayni marka tan imaam muslim laftirkiisa waa weriya habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ah yafcaluhu inuu samaynayo ila nadara ila samaai mooyaane samada fiirinteeda maahan fahuwa fii saxiixi lbukhaariyi ayay ku sugan tahay buyiri duuna muslimin muslim kuma jirto ibnu xajar marka fiiri nataajulafkaarka wuxuu yihi qultu bal sabata dalika fii muslimin aydan imaam muslim laftirkiisa xataa waa ku sugnaatay wa sababu khafaa'i dalika cala shaykhi ana musliman jamaca turuqa alxadiidi kacaadatihi fasaaqaha fii kitaabi salaati sida caadada muslim ay tahayba meel buu ku ururiyey kitaab salaad buu kusoo keenay wa afrada ariiqan minha fii kitaabi dahaarati hal dariiqna keligii ayuu wuxuu ku qoray kitaabu dahaara wahiya alatii waqaca cindahu fiiha tasriicu binadari ila samaa kitaabu dahaara dariiqa ku jiro ayaana caddaynaya inuu nebigu cirka fiilin jiray wawaqaca dalika aydan fii dariiqayni aakharayni mima saaqahu fii kitaabi salaa laakinahu ikhtasara fii kullin minhumaa calaa bacdi ilmatni buu kusoo gaabtay ayuu usoo gaabsaday falam yaqa cindahu fiihima tasriixu bihadihi lafdati wahiya fii nafsi lamri cindahu fiiha meeshaan marka imaam nawowi muslimka isagaa sharxay imaam nawowigana sidaas ay tahay culimmadan kutubta koray ka qori jireen maskaxday ku hayeen waxaan axaadiis ah marka waxaa laga yaabaa qofka markuu xifdi ka qoray waxbuu iloobi karaa waa iska bani aadam nacam allah u ayb hadda xadiidkan uu leeyahay fahuwa fii saxiixi lbukhaariy duuna muslim muslim waa ku jiraa isaga in laga anfiye maaha marka duuna muslimiin imaam muslim laakiin sida ay u qarsoonaan kartaa waxay tahay kitaabu salaad xadiidkan duruqdiisa dhan kitaabu salaada kusoo arooriyey hal dariiq oo kamida laakiin kitaabu dahaaro geliyey halkii dariiq oo kitaabu dahaaro ku jira ay ku jirtaa marka inuu samada fiiriyey nabiga sala allahu calayh ali wasalam whabata fi saxiixayni can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii haddii uu soo tooso yatahajadu xaal uu tahajudayana qaala wuxuu dhahay allaahuma laka alxamdu tahajudka marka uu soo jeedo cibaado kusoo jeedo qaala wuxuu dhahay allaahuma laka alxamdu ilaahu ammaan baa kuu sugnaatay anta qayimu samaawaati samaawaadka umuuriheeda ciraryaal arrimihiis arrimahooda kan u taagan baa tahay walardi dhulka arrimihiisa kan u taagan baa tahay walaka alxamdu waman fiihinna waxa ku dhex jiro danahooda midkii u taagnaa ayaa tahay walaka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay laka mulku samaawaati baad leedahay samaawaadka mulkigeeda walardi dhulka mulkigiisa waman fiihinna iyo waxa ku dhex jiro walaka alxamdu ayaa kuu sugnaatay anta adiga nuuru samaawaati samaawaadka midkii iftiiminayaa tahay munawiru samaawaati walardi dhulka allihii iftiiminayaataha wama fiihina waxa ku dhex jiro oo iftiinka dhulka iyo cirka yaallo dhan adaa abuuraya iftiinku nuurka alla sifana magacna waa u yahay ogow min asmaa illah waxaa kamid a ah walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta alxaqu anta adigu alxaqu alli xaq ahaa tahay wa wacduka adiga bayabahaaga alxaqu weeyaan kii dhabta ah wale waliqaa'uka la kulankaagana xaqun weeyaan wa qowluka xaqun waay qowlkaagu waa xaq waljannatu jannadiina xaqun weeyaan wannaaru xaqun weeyaan wamuxameduna xaqun weeyaan wasaacatu saacadun xaqun allaahuma laka aslamtu ilaah adaan isukaa dhiibay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wacalayka tawakaltu adaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday oon kuu toobad keenay wa bika khaasamtu adaan kuu dooday adaan kuu dooday waa maxay xaqaaga iyo towxiidkaaga ilaalintiisa iyo difaaciisaan u dooday wa ilayka xaakamtu adaan kuu xugun tegay marka xukunka alle in loo xugun tago waa towxiid uluhiya weyatan ay soo gelaysaa wa ilayka xaakamtu oo marka adiga aad gar dhiganayso inaad kitaabka alle sunnada nebiga u xugun tagto ood alla u gar dhigato gartaada yani inaad alla xaggiisid geysato hadduu alla ku gartaada xukumana aa qaadatid haddii gardarra uu kugu xukumana aa qaadatid ayaa laga rabaa laakiin xeer beegti qawaaniin oo bani aadan sameeyey iska ilaali oo alla wuxuu yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquuti inaad doonto keliya ood rabooto ayaa halisa ah oo dembi ah wayla itaxaakamtu faaqfir lii ilaahu idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dib marsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclamtu waxaan muujistay anta ilaahu adigu almuqadimu baa tahay midka hore u dhigo ciddaad doontaad hore u dhigtaa wa anta adigu almuakhiru baa tahay kan dib u dhigo ciddaad doontana dib baa u dhigtaa daacadii iyo darajaadkii baa dib kaga dhigtaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahan zaada bacdu ruwaati waxay ku dareen walaa xawla walaa quwata ila billaah baabu maa yaquulu idaa araada dukuula alkhalaa'i qofku haddii uu musqushi gelayo waxa uu dhahayo marka musqushi la gelayo sabata fi saxiixayn waxaa ku sugnaaday can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi waaalih wasalama kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cinda dukuuli alkhalaa'i musqusha gelideeda agteeda musqushaas ama saxaraha ku taalla ama ha dhisnaato allahuma yaa allahu allow inii acuudu bika adaanka ku <clears throat> magan <clears throat> min alqubusi baan kaa magangelayaa iyo walkhabaaisi <clears throat> shaydaanka kiisa labka iyo midkiisa dhebiga ah. yuqaalu waxaa layidhaha alqubusu iyo alqubsu laba bidami lbaaibaadoo la godo bisukuunihana waa la aqiya alqubsu walaa yasixu mana ansaxayo qowlu man ankara qofka inkiray qowlkiisa aliskaana reebidda <clears throat> qofkiina lahu nacuuduka min alkhubsi ma jirto mala warkiisa masaxsana buu leeyahay ma ansaxayo warawaynaa fii kayri saxiixayni waxaanu ku warinay bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'i saxiixaynka keyrkii waxaan ku warinay bismi illahi in laga hormariyo allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'i dabaraani baa soo saaray iyo ibnu abi shayba saxiixaynka keyrkood ayay sidaas u sugan tahay warawaynaa can caliyin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal satru maa bayna acyuni satru maa kii asturkiisa kala qarinaya bayna acyuni ljinni jinniga indhihiisa wa cawraati bani iyo bani aadamka cawradooda shayga kala qarinaya kala asturaya idaa dakhala alkaniifa haddii uu galo idaa dakhala haddii uu galo idaa dakhala alkaniifa musqusha haddii uu galo an yaquula inuu yidhaahdo waa bismi illaah xadiidkanna marka taas rawaahu tirmidiyi waqaala qaala isnaaduhu laysa bilqawiyi waqad qadamnaa fi lfusuuli waxaan fusuusha kusoo hormarinay hore ana alfadaaila fadaaisha yucmalu fiiha waa lagu camal falaa bidaciifi xadiidka daciifka waa loogu camal falaa fadaaisha waayahay wuxuu leeyahay marka laakiin xaafidku wuxuu yii waa xasaniyey nataa'ijulafkaarka xadiidka xaafid ibnu xajar xadiidkan waa xasaniyey nataa'ijulafkaarka qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen buu yidhi asxaabteena shaaficiyada ah wayustaxabu waxaa la sunneeyaa haada dikru dikrigan baa la sunneeyaa sawaaun waxaa isku mida kaana fi lbunyaani haaya meel dhisma ah nuqushu ha dhisnaato ow fi saxraa'i ee bannaanka ilaah ku kaadinaysa ha noqoto wa qaala asxaabunaa waxay yidhahdeen raximahum ullah yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo awalan ugu horrayntii bismi illaahi uma yaquulu wuxuu dhahay allaahumma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'if bisinka hormarina warawaynaa can ibni cumara radia allaahu canhuma waxaanu ka warin qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a haddii uu galo musqusha qaala wuxuu dhahay allahuma inii acuudu bika min arijsi najisi allahuma inii acuudu bika ilaahu adaan kaa magan waan ku magangelayaa min alrijsi ayaan kaa magangelayaa qurunka annajisi najaasta alkhabiifi ee xun xumaanta badan almukhbisi ee wax xumeeyo ama isagaba xun isagaba uu xun yahay ashayaani shaydaankii alrajiimi la fogeeyey naxariista alle laga fogeeyey rawaahu ibnu sunniy ayaa wariyey rawaahu dabaraaniyu fii kitaabi ducaa ayuu ku wariyey waa kitaab madbuuca kitaabu ducaa baabu nahyi can dikri walkalaami cala alqalaa baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteedii buu u baab yahay can idikri dikri iyo walkalaami hadal cala alkhalaa'i musqusha korkeeda layskaga yskaga reebay oo markaad musqusha ku jirtood xaaja gudanaysid dikri inaa iska dhaafto ood ilaahay ku xusin adoo yacni ku jiro xaaja gudasho hadalna inaa iska dhaafto oo ku dhex adlin musqusha yukrahu waxaa la kahdaa adikri dikrigii baa la kahdaa walkalaamu hadalka ayaa la kahdaa xaala qadaa'i alxaajati ayb marka alxaaja guda yukrahu waxaa la kaadaa adikru dikri dikrihi walkalaamu kalaam xaala qadaai alxaajati xaaja gudashada xaaladeeda marka la xaaja gudana xaajagudashadii marka saxarada iyo qof markuu ku jiro sawaaun waxaa isku mida kaana fi saxraa ee ahaayayaa saxare aw filbunyaani ama meel dhisma ah ku jiriyaya dhexdeeda ahaayayaa wa sawaaun waxaa isku mida fii daalika kaagaas dhexdiisa iskugu mid ah jamiicu ladkaari adkaarta oo dhan iyo walkalaami hadal oo dhan ilaa kalaama daruurati baahidu hadal ay keenaysa maaha daruurada kalaam qasab kugu noqday maaha filan musqushibaad ku jirtaa waxaad dareensan tahay ama aada meel un ka aragtaa qof cunug yaroo dab iyo ku dhacayo ama qof indhoolo dab ku dhacaayo waa qaylada markaasdaruurakeens xataa qaala asxaabunaa intay ka yidhaahdeen asxaabteena idaa cabasa haddii uu hindhiso isagoo markaa musqushi u fadhiyo laa yaxmadu llaaha tacaala ilaahay ma mahadinayo alxamdu lilah ma dhahayo walaa yushamitu haddii qof kale hindhiso alxamdu lilah oo ka maqlana walaa yushamitu ma farax gelinayo yarxamuka allah ma dhahayo caabisan mid hindhisay walaa yaruddu salaama salaamtiina ma radinayo haddii lasalaamu calaykum asalaam ma dhahayo isagoo xaajo ku fadhiyo walaa yujiibu lmuadina muadinkiina ma ajiibayo oo wuxuu dhaho kama daba dhahaayo wayakuunu lmusallimu qofka salaamayana wuxuu noqonayaa muqasiran mid gabood falay laa yastaxiqu jawaaban jawaab aan mudanaynin ninka marka hore salaamta bilaabay qaladkooda iskale isaga marka in la radiimaba mudanayo waalkalaamu hadal bi haadaa kullihi kan dhammaantiis makruuhun weeyaan mid la kahday karaahata tanziihi karaahata tanziih ahaan walaa yaxrumu ma xaaraam noqonayo xaaraan ma ahan laakin waa la kaalay waa makruuh fain caqasa haddii uu hindhiso faxamid allaha tacaala alla uu ammaano <clears throat> biqalbihi ilaahay uu ka ammaano alxamdulilah qalbiga ka dhaho walam yuxarik lisaanahu carabkiisana uunan dhaqdhaqaajinin falaa ba'sa dhib malaha waa iska ibaaxa marka wakadalika sidaadaas oo kale yafcalu <clears throat> wakadalika sidaadaas oo kale yafcalu samaynaya xaala aljimaaci jimaaca agtiisa waktiga jimaaca sidaas weyntiisi marka uu tegayo rawayna can ibni cumara waxaanu ka werinay radia allahu canhuma qaala waxau ihi mara rajulu nin ayaa soo maray binabiyi sala allahu calayh ali wasalam <clears throat> wahuwa isaga oo yabuulu kaadinay fasallama calayhi waa salaamay nebiguu salaamay nebigu marka waa kaadinay falam yarudda calayhi kama raddiyi rawaahu muslim baa weriy fii saxiixi وعn المhاaجر بن qنfd <clears throat> رضي الله عnه qاal أتيtu النaبy slى الlه عليه لي وsلم nbigaan u imid wahuwa yaquul isagoo kaalinaya fasallamtu calayhi waan salaami korkiisa falam yarudda calaya igama radinin xataa tawada'a intuu ka weysaystay uma actadara ilaya waa ii cudur daartay wa qaala waxauu yidhi innii kariitu waxaan nacay an adkura allaha tacaala inaan alla xuso ilaa calaa duhurin dahaaro korkeed ma aha nebigu wuxuu lehi sal salam waxaan kaabay inaan ilaahay xuso oo wacalaykum assalaam markuu leeya asalaam magac alla inaan ilaahay magaciisa sheego ama aan alla xuso ama aan dahaaro ku sugnayn korkeeda meeshaa marka maxaa ka qaadan qofka muslimkaa ma najaaso baa layidhi laakiin mararka qaar xaalad dahaara la-aan waa ku sugnaa kara ma najaasoba macnaheedu ma laga mar walba waa daahir kaamil dahaaradiisu tahay ma najaasoobaada waxay tahay korkiisa iyo candhuufkiisa iyo yani haddaanay najaas ku soo daraynin aynan ku imaanin bimujarad isaga marka mma eh, najaas maaha dhididkiisa iyo waxaasoo dhan macnahaasaa marka ku jira eh, waa kan nebiguba u dhaha ilaa calaa duhurin yani xaaladaas anu dahaaro kuma sugnayn ow qaala ama waxau yidhi calaa dahaaratin dahaaro korkeed <clears throat> inaan anoon dahaaro korkeed ku sugnayn <clears throat> inaan alla xuso ayaan hanaya innii karihtu waxaan nacay an adkur allaha inaan alla xuso tacaala ilaa calaa duhrin dahaaro korkeed maahan ow qaala ama wuxuu yii calaa dahaaratin ilaa calaa dahaaratin dahaaro korkeed inaan ku suganay maahan xadiidun saxiixun weeyaan rawaahu abu daawuuda ayaa wariyey waanasaa'iyi wabnu maaja biasaaniida saxiixatin bay ku wariyeen asanid saxiixa ayay ku wariyeen xaafidku nataajulaftaarka wuxuu ku yidhi amaa qowlu lmusanifi biasaniida wa amaa qowlu lmusanifi biasaniida saxiixatin fafiihi fiihi nadaru ayaa ku sugan id laysa lahu ilaa isnaadun waaxidun <clears throat> id laysa lahu xadiidkan ma laha ilaa isnaadun waaxidun hal isnaad unbuu leeyahay cinda man dakar a'imadii ou sheegay xadiidkan inay wariyeen oo yaa waay marka kuwa weriye abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja hal isnaad unbay xadiidkan u leeyihiin oy ku keeneen marka wuxuu diidayaa biasaaniidadaas jamacaasuu diidaya waana saxiix yeelay wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sahbi